بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ka bilaabanaynaa boga ah baabu nas waxaan ka bilaabanaynaa baabu tacaarud اladila tacaarud اladila ama fi tacaarud bayna aladilati wa tarjiix tacaarud الnudqayni fi اlaxkaami yaأti calى arbacati aqsaami ima cumuumu aw khusuuص fiihima aw kulu nudqin fiihi wasf minhuma أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين من وجه ظهر فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكنا وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف فإن علمنا وقت كل منهما فثاني ناسخ لما تقدما وخصصوا في ثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم وفي الأخير شطر كل نوطق من كل شق حكم ذاك النوطق فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه واعرفنهما bismi illaahi araxmaan araxiim baabun fi tacaarudi wuxuu ka warbixinayaa baabkani tacaarudka bayna aladilati adilada dhexdeedu ay istacaarudaan haddii laba deliil ay istacaarudaan maxaa la yeelayaa haddaba tacaarudku maaha fil ma dhaco oo shareecadu iskama hor tagto laakiin waa fi daahir baa la xasba daahir sida innaga aragtideennani ay tahay ama inagu aan moodayno haddii uu tacaarud yimaad oo laba deliil oo inay isdiidan yihiin la moodo haddaynu aragno maxaan xalkooga ka dhigaynaa hadday suurtagal tahay in la jamciyo labadaba waa la jamcini waana waajib jamcintaasi jamcinta waxaa ka dhalanaya labadii deliil oo labadaba lagu wada camal falo jamcinta waxaa ka dhalanaya labadii deliil oo labadaba lagu wada camal falo ayaa ka dhalanaya waa la jamcini sida xadiidkii shahaadada muslimka xadiidka ku yaalay iyo xadiidkii kale bukhaariga iyo muslimka ku yaalay labada xadiidba waxay ahaayeen shahaaday ka warramayeen midina dadka ka ugu khayrka badan baa laga dhigayey qofka isagoon la markhaati gashanin markhaatiga furaa qofna kuwa ugu sharka badan baa laga dhigayey haddana waa la jamciyey oo xadiiu shahaad labadaa xadiid ee midna muslimka ku qoran midna bukhaariga iyo muslimkaba uu ku yaallo waa la jamciyey haddii jamcintu ay suurtagal noqon weydo in axaadiista la jamciyo ama aayaadka ama xadiidka iyo aayadda in la jamciyo hadday suurtagal noqon weydo waxaa la ogaanayaa in taariikhdooda kala horeyntooda in la ogaado haddii taariikhdooda la ogaado ka dambeeyey ayaa nasakhay baa la odhanayaa ka horeeya haddii taariikhdooda la waayo oo taariikhdoodiina la garan waayo tawaquf baa la samayn ilaa inta murajaxaadda iyo waxyaabaha wax kala rajaxa la helayo amase la ogaanayo tacaarudu nudqayni laba nudqi oo istacaaruda fil axkaami xagga axkaamtana isku tacaaruda ya'tii wuu iman calaa arbacatin afar buu ku imani aqsaamin qayba ah ama calaa arbacati aqsaamin afar qaybood ayuu inoogu imani waa afar qaybood laba nas hadday istacaarudaan inuu cumuum ka u dhaxeeyo oo labaduba ay caam wada yihiin iyo inuu khusuus u dhaxeeyo oo labaduba ay khaas yihiin iyo inuu iskhilaafaan midna caamuu noqdo midna khaas uu yahay iyo inuu mid mid kastaa dhinac caam ku yahay dhinacna khaas ku yahay ka kalena dhinac kale caamku ku yahay dhinac kalena khaasku yahay afartaa ayay noqonayan markay nusuustu istacaarudaan afartaa waxaa lagu dhufan afartaasoo afartuba aayado ah iyo afartaasoo afartuba xadiid ah iyo afartaasoo afartuba aayad iyo xadiid kala duwan ah waayo laba aayadood oo istacaaruda iyo laba xadiid oo istacaaruda iyo xadiis iyo aayad istacaaruda afartii baad saddex kusii dhufani waxay inoo noqonaysaa labiyo toban labiyo tobankaa qaybood ayuu noqonayaa baabkeena tacaarudkii waxa la baari doonaa sheekhu wuxuu yihi tacaarudu nudqayni laba nudqi oo istacaaruda nudqigu waa masder laakiin manduuq baa looga jeedaayo aayad iyo xadiisa tacaarudu nudqayni laba nudqi oo istacaaruda ama laba manduuq ismi mafcuul baa looga jeedaa oo istacaaruda fil axkaami xagga axkaamtana isku tacaaruda ya'tii wuxuu ku imani calaa arbacati aqsaamin afar qaybood afar qaybood ayuu inoo noqonayaa talow afartaa qaybood waa maxay imaa cumuumun fiihimaa labaduba inay caam isla yihiin ereyga fiihimaada dambe cumuumka iyo khusuuska ayaa ku tanaasucaya imaa cumuumun caam inuu yahay fiihimaa labadaba dhexdooda labada nas waa laba caam ah o amase khusuusun khusuus inuu yahay fiihimaa labadaba dhexdooda iyo maya ee laba khaas inay yihiin waa laba laba caam ah iyo laba khaas ah o kullu nudqin ama nudqi kaste iyo manduuq kaste fiihi dhexdiisa inuu ahaaday waصfun waصfi minhumaa labadaa ka tirsani waa caamun wakhaasun min jiha ka kalena waa caamun wakhaasun min jihati ukhraa waa saddex ow fiihi dhexdiisa inuu yahay kullun mid kaste ow kullu nudqin mid kaste inuu ahaaday oo fiihi dhexdiisa ah waصfun waصfi wasfi ka tirsan ama tilmaan ka tirsan ayaa laga wada helay oo labadii nas ayaa laga wada helay way kala duwan yihiin markaasoo ow kullu nudqin fiihi wasfun minhumaa markuu yidhi waa caam iyo khaas bay kala yihiin mid kasta caam iyo khaas ma wada noqonayo waa midna caam muطlaq ah midna khaas muطlaq ah weeyi waa mas'aladii saddexaad mas'aladii saddexaad weeyi markaa ow amase fihi dhexdiisa waxa ahaaday kullun mid kaste oo minhumaa labadii ka tirsan ama aayada iyo xadiidka mid kaste ama manduuqa waxa laga helayaa istacaaruday labadiisa jusba labadiisa qayboodba cumuum iyo khusuuskii waa caamun min jiha wa khaasun min jihati ukhraa haddana caamun min jiha wa khaasun min jihati ukhraa afartiiba halkaasay inoogu dhan yihiin bal ilo eega sheekhu siduu afarta u soo gudbiyey wuxuu idhi markuu hadlayey tacaarudu nudqayni laba nudqi oo istacaaruda fil axkaami xagga axkaamta isku tacaaruda yaatii wuu imani calaa arbacati aqsaamin afar qaybood ayuu ku iman imaa cumuumun cumuum inuu yahay ow fiihimaa labadaba dhexdooda o khusuusun khusuus inuu yahay fiihimaa labadaba dhexdooda o kullu nudqin ama nudqi kaste oo fiihi dhexdiisa ku sugan cumuumun fiihimaadu waa hal weji waa hal weji khusuusun fiihimaaduna waa wejigii labaad waa laba caam cumuumun fiihimaadu kana waa caam kana waa caam khusuusun fiihimaaduna waa laba weji waa laba khaas o kullu nudqin mid kaste oo xadiid ama aayad ah adigu manduuq kaste fiihi waxaa ku dhex jira waصfun waصfi minhumaa labadii ka tirsan waa midna caam midna khaas waa mas'aladii saddexaad ow fiihi ama dhexdiisa waxa ah kullun mid kaste oo minhumaa labadii ka tirsan ama aayad kasta caamna way tahay khaasna way tahay xadiid kasta ama aayadda kale ka soo hor jeedaana caam bay tahay khaasna way tahay waa tii afraad afartaa mas'alo ayaa suurtagala saddexda lagu dhufanayaa sida ay labiyo toban u noqdaan afartuba iyagoo aayada ah iyo afartuba iyagoo axaadiis ah iyo iyagoo isku jiro oo marna qaybina ay aayad tahay qaybina ay xadiis tahay xadiis iyo aayad istacaaruda iyagoo ah afartuba saddex meeloodoo min afar ah labiyo toban bay kolkaa tiradii inoo noqotay wa yuctabaru waxaa loo cibrayni kullun mid kaste oo min alwasfayni labada wasfi ah min wejin weji dahara daahira min wejhin dahara ha loo cibreeyo buu sheekhu yidhi labada wasfi ama labada nas mid kaste wasfiyadiisii ha loo cibreeyo wejigiisa daahirka ah halkaa culimmada qaarkood min wejin uu ina yidhi kutubta qaar waxay sheegayaan fii wajhin inay tahay oo fi ay ku qoran tahay wa yuctabaru waa la cibrayn oo waa la qiimayn oo muctabar baa laga dhigayaa kullun mid kaste ayaa la qiimayn oo min alwasfayni labada wasfi a ah, cumuumka iyo khusuuska min wejhin wej baa laga qiimayni dahara daahiraya faljamcu waa kan qiimayntii faljamcu waa la jamcin faljamcu jamac baa baynamaa kii dhexdiisa ahaaday tacaaradaa iska hor yimid hunaa halkeennan filawalayni labada hore ama faljamcu jamcin baynamaa kii la jamciyo tacaaradaa iska hor yimid hunaa halkeennan filawalayni labada hore waajibun waa waajib in amkana hadduu suuroobayo wuxuuna yidhi labada u horeeyaa hadday istacaarudaan in la jamciyaa waa waajib labada u horeeyaa maxay ahaayeen caamun wa khaasun hadday suurtagal tahay in la jamciyo waa la jamcini ama caamayn ba aynu ka caamayn cafwan caamun wa khaasun maha labada u horeeya waa caamayn caamayn baa u horreeyey oo khaasayn baa ku xigay caamaynka haddaba laba nas oo caam ahi hadday iskhilaafaan ha la jamciyabaa la odhan jamcintuna waa in kan waxaa looga jeedaa la kale waxaa looga jeedo waxaan ahayn tusaaluhuna xadiidka muslimka inuu usoo qaadan rasuulku wuxuu yidhi alaa ukhbirukum bikhayri shuhuud ma idiin sheegaa markhaati kuwa ugu khayrka badan waa aladii ya'tii bishahaadatihi qabla an yus'alaha waa qofka markhaati kaca kii oon la weydiinin oo noo markhaati fur baan la odhan haddii la doonayo markhaatika ugu qiimaha badan markhaati waxa ugu qiimo badan qofka isagoo noo markhaati fur la odhan markhaatigiisa waa khayru shuhuud ayuu xadiidka muslimka rasuulku ku tilmaamay waa caam isla xadiid kale oo bukhaariga iyo muslimka ku qoran buu rasuulku yidhi khayrukum qarnii waxaa idinku khayr badan aniga qarnigaygan uma aladiina yaluunahum waxa kusoo xiga kuwa igu soo xiga uma aladiina yaluunahum kuwa kusoo xiga uma yakuunu bacdahum dabadood waxaa imani qowmun ummad yashhaduuna markhaatiga furaya qabla an yustashhaduu iyagoon markhaatiba noo fura la odhan waa la caayaya oo shar baa lagu caayaya qofku inuu markhaatiga furo isagoon markhaatiba noo fur an la odhan inuu markhaati furo xadiidkani wuu caayaya xadiidkii horena wuu ammaanayey maxaynu ka dhignaa haddaba labaduba waa caam e maxaynu ka dhignaa waxaynu culima ka dhigaynaa oo inoo muuqato inaynu labadaba lagu kala xukumayo culimadu way isku khilaafeen sida loo jamcinayo waxa lagu jamciyey haddii markhaa inaad markhaati u tahay qofkani uuna ku ogeyn oo isagoon ku ogeyn aada markhaatiga u furto khayru shuhuud baad soo gelaysaa hadduu qofkani ku og yahay inaad markhaatigiisii adiga uu yahay isagoon kuu yeedhanin inaad la degdegto ayaa sharu shuhuud lagu soo gelayaa oo balaayo ah ha lagu codsade e eh, ilan waa lagu og yahaye sow laguma oga ha lagu codsado laakiin hadday qaraa kale meesha taal oo lagaa baqayo kaad u markhaati furaysay hadduu kaa baqayo markhaatiga waad u furi markaa waad u caddayni markhaatiga oo si toosa ah ayaad markhaatiga ugu furi hadday qaraa kale ay meesha taal sidaas ayay culimmadu labadaa xadiid xadiidkaa muslimka iyo xadiidkaa bukhaariga iyo muslimka ku qoran labaduba iyagoo caam ah ku jamciyeen sheekha baydaawi la yidhaahdaa wuxu yidhi anu sidaasay aan ahayn baan ku jamcinaya xadiidka muslimka ku qoran ee rasuulku leeyahay alaa ukhbirukum bikhayri shuhuud aladii yaatii bishahaadatihi qabla an yus'alaha waxa weeye xuquuqda ilaahay subxaanahu wa tacaala ayo markhaatiga ilaahay dartii loo furayo sida tusaale ahaan dalaaqa iyo haddii reer isfuraanoo oo reerkii ay isqabsadaan oo gabadhiina ay isa soo taagto waadi furtay ninkiina uu isa soo taago kuma furin dalaaq baa meeshan yimid markhaati baa jiray haddaba ilaahay dartii waa inaad dalaaqaa u furtaa oo tidhaahdaa gabadhay kuma furine hadalka sidaas u yidhi ama waa inaad tidhaahdaa gabadhay wuu ku furaye hadalka sidaasuu u yidhi kolka waa khayru shuhuud baad soo geli ayuu baydaawi oo kale leeyahay waxyaabaha noocaasoo kalea in markhaatiga lagu furo oo dalaaqa iyo khayru shuhuudka waxa iska leh citaaqa iyo waxaa xaqullaah ayaa citaa iska yeelanaya qaybtaa ree beni aadam waxa ay isku leeyihiin inaad hebel iyo hebel u kala markhaatiga furto oo kiyoo noo markhaati fur lagu odhanin aad markhaatiga furtana waxa weeye xuquuqda bani aadamka oo sharu shuhuud baa lagu yeelanaya halkaasuu la maray baydaawi dariiqii la maraba labadaa xadiid ee caamka ah waa la jamciyey oo si fiican baa loo jamciyey haddaba faljamcu waa mubtade waajibunka dambena waa khabarkii faljamcu jamcin baynamaa kii dhexdiisa la jamciyo tacaaradaa iska hor yimid hunaa halkeennan fil awalayni labada ugu horeeya waa imaa cumuumunti imaa cumuumuntu waa laba caam haddii labada nas ay iska hor yimid laba caam yihiin ama labada caam laba aayadood ka dhig ama labada caam laba xadiid ka dhig ama labada caam mukhtalif ka dhig oo aayad iyo xadiid ka dhig waxaynu nidhi markaa faljamcu jamcin baynamaa kii dhexdiisa la jamciyo tacaaradaa istacaaruday hunaa halkeennan fil awalayni labada hore dhexdooda waajibun waa waajib jamacaasi in amkana hadduu suuroobayo waxaysu meesha laa imkaana imkaanba uuna jirin hadduuna suurtagalba ahayn in la jamciyaa waa labadii caam fa tawaqufu waa laga tawaqufi maa lam yakun intuuna ahayn taariikhu kullin mid kasta taariikhdiisu yucrafu mid la garanayo haddii la jamcin kari waayo oo labadaa nas ee istacaaruday lagu wada camal fali kari waayo waxaa la odhanayaa taariikhdooda dib ha loogu noqdo kolka ka dembeeyey baa nasakhay kii horreeyey baa la odhanaya oo waa la isku nasakhi haddii taariikhdaba la waayo oo taariikhdoodii siday u kala horreeyeen la garan waayena waa tawaquf ilaa intay qaraa'in ay meesha imanayso waxayu laa imkaana haddii suurtagal wuxuu idhi waxayu meesha laa imkaana suurtagal ayna ahayn in taariikhdoodii la ogaadaa fatawaqufu tawaqufkiibaa waajib ah ma lam yakun intuna ahayn taariikhu kullin mid kasta taariikhdiisu yucrafu mid la garanayo taariikhda mid kasta haddaan la garanaynin halaga laga tawaqufo buu sheekhu yidhi haddii taariikhda la garta ka warrama ilaa inta haddii la garto taariikhda waa la isku nasakhi haddii la garan waayana qaraa'in baa la sugi cumaan ibnu cafaan radia allaahu tacaala canhu labadan aayadood buu eegay aayad ilaahay wuxuu ku yidhi ow maa malakat aymaanukum aayad kalena ilaahay wuxuu ku yidhi wa an tajmacuu bayna alukhtayni bayna alukhtayni wa an tajmacuu bayna alukhtayni aayadda hore ee ilaahay uu ku leeyay waa suuratu nisa aayadda saddexaad baanu malay aw suuratu nisa weeye aayad ma xasuusta namberkeega e laakiin suuratu nisa aayaddaas ow maa malakat waxa ay hantiday aymaanukum idinka gacmihiinu waxay hantiyeen ereygaa maa a ah, waa ismi mawsuul oo min alfaadi alcumuum aynu ku dhiganay ow maa malakat aymaanukum gacantaadu waxay milkiday xalaal bay kuu tahay waa caam wax kasta gacantaadu milkiday xalaal bay kuu tahay sidaa darteed haddii dumarkii aad guursan karaysay afar laguugu xadiday inta gacantaadu ay milkiyeyso laguuma xadidin oo haddaad boqol dumaroo addooma ah aada hesho dee xalaal bay kuu yihiin oo waad wada reeraysan kartaa xalaal bay kuu yihiin oo waad wada reeraysan kartaa ilan waxay soo gelaysaa cumuumka ilaahay uu ku yidhi ow maa malakat aymaanukum imaamu shaafici baa lagu yidhi sheekhaagii imaamu maalig hablaha bikaarooyinka ah ee uu haystee addoommada u ah hadduu inan kasta habeen u tagis yidhaah sanadku wuxuu dhammaan isagoon hablaha wada arag imaamu shaafici wuu ka ilmeeyey arrinkaayo uu naxay markaasuu maaligiisa soo raaceen oo gurigiibay yimaadeen imaamkoo ilmaynaya ayuu maalig hoosta ka eegay markaasuu hi ma waxaad moodaysaa inay adduunyadani ani addu diintaydii wax ka bedeshay wax alla wax iska kai bedelay ma jiro buu yihi waagu markuu beryeyna shaafici buuba wada siiyey wixii oo dhan shaafici ayuu hi ku wareeg shaafici baa beryayey markii dambe lahaa hal farasun la hadh ood magaalada ku fuusho hal faras ood magaalada ku fuusho uun la hadh waayo waxaad u baahan tahay waa kulayl waxaad u baahan tahay faras qofku uu dee safaradiisa uu raaco wuu diiday imaamku ka diiday imaamu maalik waxaynu uga soconnaa haddaba addoommadii xalaal bay ayay kuu yihiin hablaha addoommadii waa xalaal o maa malakat aymaanukum haddaad haddaba afar hablood oo maxaanku idhaa walaala'a aad wada addoonsata ka waran afar hablood oo afartuba walaala'a ayaad wada addoonsatay aayadan waxaa laga qaadanayaa ow malakat aymaanukum cumuumnimadeeda afarta hablood iyagoo walaala inay reer kuu noqonayaan ama adigoo gabadh qaba adigoo gabadh qaba ayaa xaaskaagan walaasheed gaalada raacday dagaal baa dhacay oo xaaskaaga walaasheed baa dagaalkii lagu aad ku soo qabsatay adiga xaaskaaga walaasheed soo qabsaday oo waad adoo addoon baad ka dhigatay aayadani waxay sheegaysaa ow maa malakat aymaanukum waxaad milkido inay xalaal kuu tood reer ka dhigan karto hadda xaas walaasheedna waad qabtaa iyadiina maxaad ku qabi markaa milkulyamiin ayaad ku qabi xaaskeegiina dee waa gabadh muslimada oo adiga ooridaadiiyo reerkaagii ayay noqonaysaa aayadda hore saasaa laga qaadanaya ow maa malakat aymaanukum isla aayad kale oo suuratu nise ku jirta buu ilaahay ku yidhi aayadda saddex iyo labaatanaad wa an tajmacuu bayna alukhtayn dumarka ilaahay xarimay ee mamnuuca ah een ragga loo ogolayn buu ilaahay inoo sheegaya aayadda saddex iyo labaatanaad ee suuratu nise ilaahay wuxuu yidhi wa an tajmacuu inaad kulmisiin bayna alukhtayni laba habloodoo walaalaah laba habloodoo walaala ah inaad meher iskugu keento waa la idinka xarimay oo waa xaaraan sharciguma ma ogola labadaa aayadood haddaba way isdiidan yihiin dalaaladoodii xasba daahir waxaad mooddaa inay isdiidan yihiin ta dambe waxay ku tidhi laba habloodoo walaala ah hawada meerhawada eh, ha wada reeraysan ama nikaax ka dhigo oo wada guurso oo hadda laba habloodoo walaala ah oo hargeyso jooga ama magaalo jooga ha wada reeraysanin oo ha odhanin xaas ii wada noqonayaan ama labadaba milkulyamiin ku qab ama labada kala du oo midna waan guursanidhe midna addoon baan ka dhe lama ogola wa an tajmacuu bayna alkhtayn waxa xaaraan ah aljamcu bayna اkhtayn saxaabigii cumaan wuxuu yihi radia allahu canhu khaliifkii wuxuu yihi axalatumaa aaya aayad baa xalaal ka dhigtay laba hablood in la wada qabo wa xaramatumaa aaya aayadina xaaraan bay ka dhigtay wa axabu ilaya taxriim anigu waxaan qaadanayaa xaaraanta tawaquf baa la sameeyey ilaa intii adilo kale iyo qaraa'in kale la eegayey waxaa la qaatay oo walaala ah meel wada qabi karo ama wada addoonso ama midna xaas ka dhigo midna addoon ama labadaba waan wada guursanayaa lagaama dhegaysanayo lagaama aqbalayo meherba kuu qaban maayo ilmaha dhashaana waa wala dusinuunbuu noqon adiga iyo iyaguna zunaadun baad noqonaysiin waxa weeye suurtagalba ma aha hadday kala horreeyaanna ta horayseed hor mehersatay ayaa xalaal kuu noqonaysaa ta dambana xeraday ka baxaysaa haddaba waxaa culimadu ay ku qaateen wa an tajmacuu bayna اkhtayn inay xaaraan tahay laba in laba hablood la wada qabo kisakow kiyoon la eegaynin dee cirdiga iyo sharafta lagu tumanayo ilain dumarka la wada qabaa waa danaa danaairoo way isxiniyaan dadkii qaraabada ahaayee riximka ahaayee inay isxidhiidhiyaan sharcigu uu amray ayaad sabab ugu noqotay inay isxiniyaan inay isxiniyaan ay colloobaan ayaad sabab ugu noqonaysaa waa ko kiyon dhinacaa laga eegin waxaa laga eegay alabcaad muxuu ahaa xagga abcaasha abcaadda asalku muxuu ahaa wuxuu ahaa xagga abcaasha marka la eego xaaraannimo ayay ahayd oo waxaa la yidhi alaslu fi labcaadi ataxriim waxaa kaloo la eegay waliannahu alaxwad laba habloodoo walaalaa ilahay seed wada guursan weyday ka odhan maayo way ku cadaabayaa waayo waajib gudde laynagagama dhiginba kol haddaan aakhare lagu qabsanaynin laakiinse ay dhici karto haddaad midna addoon ku reeraysato midna xaasnimo ku reeraysato ilaahaynu ku yidhaha maxaad iskugu keentay war axwadka qaadaniyahow axwadkaa la qaatay fuqahadu waxay yidhahdeen laba habloodoo walaala ah meel la keeni karo halkaasay la mareen markaa waxayu meesha laa imkaana suurtagal ayna ahayn in taariikhdooda la ogaado fa tawaqufu waa laga tawaqufi maa lam yakun intuuna ahayn taariikhu kulin mid kaste taariikhdiisa yucrafu mid la garanayo marka laga tawaqufana qaraa-in kalea la eegi sida labadaa aayadood loo eegay alaslu fi labcaadi ataxriimu fain calimnaa haddaynu ogaano wakta kulin mid kaste waktigiisa oo minhumaa labadaa ka tirsan haddii waktigooga la ogaado fahaani ka haanigi ihi naasikun ka dambe ayaa nasakhaya limaa ka taqadamo horeeyey haddii la ogaado eh, taariikhdooda waxaa lagu leeyahay ka haaniga ah ayaa nasakhaya kii horeeyey ama laba aayadood ha ahaadaan ama laba xadiis ha ahaadaan ama mukhtalifayn ha ahaadaan waa la ysku nasakhaya markaa labadaasun baa la odhanaya waa la ysku nasakhaya fa in calimnaa haddaynu ogaano taariikh eh, waqta kullin mid kasta waktigiisa oo minhumaa iyaga ka tirsan fahaanii haanigu naasikhun wuxuu nasakhayaa limaa ka taqadama horeeyey kii horeeyey ayaad ku nasakhi buu ku yihi wa khasasuu way khasiseen fi haalii kii haalidka ahaa almacluumi ee macluumka ahaa bidilkhusuusi khusuuska ka u saaxiibka ah ayay ku khasiseen lafda dilcumuumi cumuumka ka u saaxiibka ah lafdigiisa haalidku talow muxuu ahaa imaa cumuumun waan garanay ow khusuusun waan garanay ow kullu nudqin fiihi wasfun minhumaa ayaynu qaadanay waxa weeye caam iyo khaas bay kala yihiin haalika caam iyo khaas waxa weeye caam iyo khaas haddii ay labada nas ee istacaaruday ay noqdaan caam midna waa caamun mulaqan ka kalena waa khaasun mulaqan caam iyo khaas bay kala noqdeen labada nas ee caamka midna caamka ah midna khaaska ah waa iska basiid arrimahoogu waa caam iyo khaas oo maxaa la samayn kan caamka ah cumuumkiisii waxaa lagu khasisayaa uun kan khaaska ah khusuuskiisa ayaa lagu khasisi oo meesha warwar badaniba ma jiro waa laba xadiis oo saxiix ahaa oon ku soo marnay rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi xadiid fii ma sakati samaau alcushru waan soo dhiganay xadiidkaa wixii cirku uu waraabiyo tobanuun baa loo qaybini meel tobnaad buu miskiinku leeyahay ama hal kiilo beerta ha kaaga soo baxo ama kun kiilo ha kaaga soo baxo fii maa sakati samaau alcushru nisaab lagu xadiday oo hadday halkaa gaadho la yidhi ma jiro xadiidkaa wax kaste waa caam wax kaste oo cirku uu waraabiyo waxaa lagu yihi cushur ka bixi xadiid kale ayaa khasisay oo rasuulku wuxuu yidhi laysa fii maa duuna khamsati awsuqin sadaqatun shan wusqi ama shan ratirar wixii ka yar sadaqa laguma leh oo ka sekayn maysid shanta wusqi halka wusqi waa lixdan saac saacuna sidaynu sheegnay kolka waa imise saac waa saddex boqol oo saac saacuna waa laba kiilo iyo barh baynu nidhi ayaa loo qaadan karaa waa toddoba boqol iyo konton kiilo haddii raashinka kuu baxay toddoba boqol iyo konton kiilo ka yar yahay sadaqo laguguma le xadiidkan kalea yidhi kolka xadiidkii fii maa sakati samaau alcushur yidhi cumuumkiisa waxaa lagu khasisaya xadiidka nisaabka khasisay ee yidhi laysa fii maa duuna khamsati awsuqin sadaqa shan wusqi wax ka yar sadaqo laguma leh wusqiguna waa waxawey lixdan saac dee lixdankii saac un shan ku dhufo ilan shanta wusqi mid kastiba waa lixdan saace shan un lixdan ku dhufo saddex boqol oo saac baa soo baxay saacuna marka soonka aan soomanahay zekada intuu qofku bixiyo way laba kiilo iyo bar baan bixinaa dee laba kiilo iyo barun kusii dhufo lixdankii saac toddoba boqol iyo konton xuduudda ilaa intaa toddoba boqol iyo konton beertaadu hadday sanadka ka yaraato waxba ka zekee lagu odhan maayo miskiin baa tahay waa nin geeloo geelihiisii shan halaad ka yar yahay oo kalun geelaagu hadduu shan halaad ka yar yahay ma seke waajiba ka bixi baa lagu odhan ama lodaaduba soddon ay ka yar tahay ama arigaaguba afartan ka yar yahay ama raashinkaaguba toddoba boqol iyo intaa uu ka yar yahay waxba laguma waa nisaabkii xoolaha loo yaqaanay unbuu noqonayaa wakhasasuu way khasiseen fi haalii ka haalidka ah almacluumi ee macluumka ee la garanayo bidilkhusuusi khusuuska ka u saaxiibka abay ah ku khasiseen lafda dilcumuumi cumuumka ka u saaxiibka ah wa fi lakhiiri ka ugu dambeeya ka ugu dambeeya ka ugu dambeeya talowkii buu ahaa waynu ognahay kii ugu dambeeyeyoo wuxuuna yidhi ow fiihi kulun minhumaa ow fiihi kulun minhumaa ow fiihi kulun minhumaa waxa weeye caamun wakhaas buu nasku wada noqday ka kalena caamun wakhaas aayaddana dhinacna caam ku ah dhinacna khaas ku ah aayaddan kale iyaduna dhinacna caam ku ah dhinacna khaas ku ah waa labada nas oo mid kastiba dhinacna caam ku ya dhinacna khaas wey ka kalena dhinac buu caam ku ya dhinacna khaas maxaa la samayni naskani dhinaca uu caamka ku yahay ka kale khaaskiisaa lagu khasisi naskan kale dhinaca uu khaaska ku yahayna ka kale cumuumkiisaa lagu khasisi labada nas mid kastaaba waa mukhasis ka kale khasisaya weeyi way iskhasisayaan si toosa wuxu hi sheekhu isagoo taa ka hadlaya wa fi lakhiiri ka ugu dambeeya shadru kulli nudqin manduuq kaste qeybtiisii caamka ahayd oo min kulli shiqin shiqi kaste ka ahaaday shiqi kaste maad garanaysaa waa labada nasa istacaarudaya dhinac kaste ka ahaaday wa xukmu daaka annudqi wa fi lakhiiri waxaa ku sugnaaday shadru kulli nudqin oo min kulli shiqin xukmu daaka nudqi baa ku sugnaaday wuxuu kuu sheegayaa kan u dambeeya xukunkan hadda aan ka soo baxaynay ee laysku khasisayey ayaa labadiisa shadriba ku dhacaya oo dhinacuu caamka ka yahay kan kale kaka khasis dhinacuu kani khaas ku yahayna ka kale cumuumkiisa ku khasis muxuu yidhi beytka dambaa welibana sii sharxaya horta aan tusaalayno maxaynu u soo qaadanaynaa talow laba nas oo istacaaruday oo labada nas ha istacaarudaane midkani uu dhinac khaas ka yahay cumuum uu leeyahay khusuusna uu leeyahay maxaynu usoo qaadanaynaa waxaynu u soo qaadanaynaa rasuulka sala allahu alayhi wasalam xadiidkiisii abi daa-uud uu soo saaray iyo keyrkii idaa balaga almaau qollatayn biyuhu hadday gaadhaan qollatayn qollatayn waa inagii soo sharxaynay maanta labaatan foosto labaatan litir laba boqol oo litir baynu ka dhignay ama hal foosto idaa balaqa almaau biyuhu hadday gaadhaan qollatayni laba qollatayn fainahu isagu laa yanjusu ma nijaasoobayo biyo qollatayn gaadhay ma nijaasoobayaan xadiis kaloo ibnu maajaha iyo kayrkii soo saareen ayaa jira oo odhanaya bal hadda eeg almaau biyaha laa yunajisuhu shay-un shayna ma nijaaseeyo ilaa maa galabaka ka xoog bata calaa riixii urtiisa iyo wa طacmihi dhadhankiisa iyo wa lownihi midabkiisa mooyaane bal hadda ufiirso xadiiska hore haddaba xadiiu abi daawuud khaas buu ahaa meel buu khaas ku ahaa xaggu khaaska ku aha ma garanaysaa qolataynkuu khaas ku ahaa biyuu qolatayn inay gaadhaan albuluq biqolatayn xaggaa khaas buu ka ahaa dhinacna caam buu ka ahaa xadiisu abi daawuudo ama biyuhu ha doorsoomaanoo ha uraan ama biyuhu yayna doorsoomin dhinacaana caam buu ka ahaa waad ila socota inuu dhinacna khaas ka yahay dhinacna caam ka yahay baad aragtay xadiiu abi daauud dhinacuu khaaska ka yahay waa buluuqu lqulatayn dhinacuu caamka ka yahayna waa doors ama ha doorsooman ama yayna doorsoomin ma nijaasoobayo xadiidka aan ka qaadanayna oo doorsoon iyo doorsoon la-aan xaggaa caam buu ka yahay xadiiu ibnu maajah markaan soo qaato dhinac caam buu ka yahay oo xaggii qolataynka caam buu ka ama ha yaraadaan ama ha badnaadaan eeg caam buu ka yahay xadiiu ibnu dhinaca ma taqaanaa xagga doorsoonka iyo doorsoon la-aantana khaas buu ka yahayo xadiis ibnu maaja wuxuu soo reebay hadduu doorsoomo biyuhu inay nijaasoobayaan iyagoo yar iyo iyagoo badanba haddaba maxaa la samayn labada khusuus mid kastaoo khaasa ka kale caamkiisa la camimi xadiiu abi daauud sowinamo odhan biyuu hadday qolatayn gaadhan maba nijaasoobaan xataa hadday uraan ay doorsoomaan xadiikaas inay nijaasoobay baan ka qaadanayna soo maaha kolkaa ibnu maaja baa khaas aha khusuuska ku khasisa oo waxaad tidhaahdaa war biyaha iyo in ka badan ihi haddii ay doorsoomaan way nijaasoobayaan oo waxaan ka garanaynaa xadii ibnu maaja xadii ibnu maajahna wuxuu biyuhu maba maba nijaasoobaanba buu ina ilaa inay doorsoomaan mooyaane waxaad odhanaysaa kanna ma nijaasoobaan biyuhuda ee dee qollatayn aan lagu lagu qaydine mulaqa caamka laga dhigay waxaynu ku qaydi kuwa aan nijaasoobaynin waa qolataynka qolatayn baynu ku qaydiyo xadiiu abi daauud baynu soo qaadanaynaa waad haysaa labadan xadii mid kastaa dhinac buu caam ku yahay dhinaca kalena muxuu ku yahay khaas buu ku yahay waa caamun wa khaasun waad haysaa wuxuu yidhi sheekhu markaa wakhasasuu way khasis wa fil akhiiri ugu dambeeye dhexdiisa shadru kulli nudqin manduuq kaste shadrigiisa oo min kulli shiqin shiqi kaste ka ahaaday waxaa u sugnaaday xukmu daaka nudqi nudqigaa hore iyo manduuqa hore waa kii saddexaadee wakhasasuu fi haali wayna lahaa daakadaasi waa haalifkii haalifka xukunkiisiibaa usugnaaday oo cumuumka iyo khusuuska ha laysku qayda ahaa isagaa sii harxaya faksusniyahow khasis cumuuma kuli nudqin manduuq kaste cumuumkiisii khasis oo minhumaa labada shiqi ka tirsan bididi didka oo khusuuska ah ku khasis oo min qismayhi labadiisa qaybood ah oo wacrifanhumaa welibana sidaa baro si fiican sidaa u baro oo u faham baa lagu yidhi halkaa ayuu inoogu joogayaa cashirkeenni wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waclam